alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa maxamed wcala ali maxamed wasalama tasliima kaiira eh, horta waxaan yaro tambihinayaa tacriifka jihaadka marka la tacriifinayo waa badlu juhdi eh, fii muqaatalati alkufaari alxarbiyiin qeydka abayn ah markii ilownay marka waa badlu juhdi fii muqaatalati alkufaari alxarbiyiina linusrati diin alislaam marka qeydka alxarbiyiin eh, waa muhim waayo gaaladu waxay u qaybsamaan qaar marka xarbiyiin ah oo yani marka lala dagaalamayo iyo qaar xarbiyiin ahayn jihaadkuna wuxuu khuseeyaa gaalada kuwa xarbiyiinta ah ayuu khuseeyaa gaalo aan lala dagaalamayn oo dee markaa dhiigoodu sharcigu dhowraa jira hadday tahay ahlu dimihii hadday tahay mucaahadiintii hadday tahay kii ammaanka la siiyey oo muslimiinta cid ka mida ah ay siisay waxaa la mida ergada gaaladu ay soo dirayaan gaalo xarbiyina erge soo diray kullu daalika sharcigu waa dhowray dhiigooda wax si markaa muaqata uu dhowray oo wakhti xadidan ah iyo wax si mutlaqa u dhowray oo jizyadoo kale waa dee cahdi markaa isagu daa'im ah laakiin cuhuudda kale daa'im markeedu ma noqoto oo dawaam laguma galo marka gaal cahdi lala yeelanayo lama odhan karo ilal abad baynu ballankaa leenahay oo heshiiskaasina ka dhexeeya oo dagaal aanu dhex marayn saa lama odhan karo waxayna culamada qaarkood yidhahdaan wuxuu ku xadidan yahay intuu nebigu sala allahu aley wasalam cahdiga gaalada kula galay gaaladii qureysheed toban sano yani ka badan muddo ka badan lalama geli karo cahdi heshiis ah oo inaan la isleynayn ahlucilmiga qaarkood waxay u qaybiyaan cahdiga saddex nooc nooc marka waxa weeye mutlaqa iyo nooc muaqato wakhti loo yeelaayo iyo nooc muabad ah oo abadi ah nooca abadiga ahi haddaanu markaa ahludime aanu ku saabsanayn ma banaana waayo waa ibtaal iljihaad laakiin cahdiga dimada lala gelayo inta markaa ay jizyada bixinayaan waa ina iyagu burinin cahdigana sidii ugu sugan yihiin mid waxa weeye markaa la burin kara ma aha mid laga bixi kara ma aha mid lala dagaalami kara maaha marka cahdiga dimadu ahludimaha iyaga inuu dhiiggoodu dhowran yahay waa ila abad inay jebiyaan mooyaane yani wuxuu yahay mid sii daysan wey cuhuudda kale hadduu muaqad yahay cahdiga muaqadka ah toban sano waa inaan laga badin karin sida saxiixa waa toban sano ama wax ka yar waxaa jira nooc mulaqa nooc mulaqi waa maxay yani maalan wakhti laguma xadidin laakiin waa cahdi sii daysan oo aan wakhti lagu xadidin farqa udhexeeya in la cahdi ayaa naga dhexeeya oo aan muddo la qaydin uu sii daysan yaho mutlaq yahay iyo in markaa waxaw muaqat laga dhigo wakhti loo yeelo ayaa farqi udhexeeya haddii wakhtiyadoo loo yeelaayo abad laga dhigo wuxuu noqonayaa mamnuuc laakiin hadduu markaa mutlaqun yahay laakiin abad aan la odhan werigan waa inaga dhexeeya aan la odhan waa ka duwan tahay siday culamada muxaqiqiintu ay tilmaamaan marka ahlu dimaha inaan lala dagaalami karin waxaa laga qaadanayaa aayaddii tawba aayat tawba qatilu aladiina laa yuminuuna biاllahi wala biاlyowmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluh walaa yadinuuna diin alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun xataa yucطuu ljizyata can yadin wahum saakhiruun kii markaa mucaahadka ahaa isagana inaan la dilayn man qatala mucaahadan lam yarax raa'ixata aljanna ayaa laga qaadanaya kii mustaminkaana aayat tawba wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allahi uma abliغhu ma'mana ergadii lafteeda lowlaa ana arusula laa tuqtalu xadiiskii tilmaamaya u daliila marka khulaasadu waxay tahay tacriifku wuxuu noqonayaa badlu juhdi fii muqaatalati alkufaari alxarbiyiin linusrati diin alislaam ayaa tacriifka jihaadku u noqonaya jihaadka bilmacna alkhaas baa laga tilmaamaya macna alcaam waxaa soo gelaysa yani dacwadii iyo yani cibaadadii jihaadu nafsigii iyo ayaa soo gelaya can abi qataadata alansaariy radia allaahu canhu qaala kharajna maca rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam ilaa xunayn abi qataadat alansaari waxau ihi waxaanu la baxnay rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaanu u baxnay ilaa xunayn xunayn baanu u baxnay wadakara qisa waxaanu sheegay qisa xadiiska wuu ikhtisaarinaya sheikhu faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam markaasuu wuxuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatun falahu salabuh man qatala ku kastoo dila qatiilan mid la dilo lahu calayhi bayina kaa uu dilayo lahu calayhi bayinatun cadayn uu hayo inuu dilay falahu salabuh waxaa u sugnaaday furkiisa ayaa usugnaaday furkiisa ayaa u sugnaaday bimacnaa qalabada uu sito iyo hubka uu sito ayuu yeelanayaa qaalaha alaaan sidaa wuxuu yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam saddex goor ayuu sidaa yidhi bimacnaa waa ku celiyey nebigu sala allahu aleyh wasalam hadalkaasuu ku celceliyey si waxa weeye dadku ay aada markaa u fahmaan aada ugu qaataan marka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa furka gaalka la dilo ee goobta dagaalka lagu dilo cidda dishay inay furkaa yeelanayso bal hadda xadiiska kale aan ku darno can salamata bni lakwac radia allaahu canhu qaala ata anabiya sala allahu aleyh wasalam caynun min almushrikiin salamatu bnu lakwac wuxuu yidhi nabiga calayhi asalaatu wasalaam waxaa u yimi caynun nin basaasaa u yimi cayn waa nin markaa waxaweye basaasa oo gaalada markaa waxa weeyaan wax u basaasaya waana min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadati ilkul jidhkiisii wax ka mida ah, waxaana loo jeedaa isagii oo dhan waxaana markaa basaaska loogu iطlaaqaa ama loogu magacaabaa cayn wuxuu isticmaalayo indhaha ugu badan inuu indhaha wax ka eego marka farabadnida uu indhihiisa isticmaalayo sidaa indhaha wax uga eegaayo ayaa markaa gebigiisaba indhe lagu ilaaqay ma cayn loo yidhi ata nabiya sala allahu aleyh wasalam nabiga waxa u yimi caynun min almushrikiin nin basaasa oo gaaladii ka mid a wa huwa fii safarin wuxuu yimi walxaal huwa nebigu sala allahu aleyh wasalam fii safarin safar ku sugan yahay nebiguna socdaal ku sugan yahay fa jalasa cinda asxaabii yataxaddas fa jalasa waa fadhiistay ninkii basaaska ahaa cinda asxaabihi asxaabtii nebiga sala allahu aleyh wasalam agtoodu fadhiistay yataxaddatsu xaaluu sheekaynayo wuxuu iska dhigayba marka waxaan yani nin dee waxa weeye markaa aan waxbaba ku jirin marka intuu iska soo dhex galay oo iska soo dhex fadhiistay ayuu ka dhex sheekiyey uma infatala dabeedna marka waxan waa siibtay yani si yar buu u baxay infatala waxaa laga tilmaamayaa inuu waxa weeye si yar markiiba marka waxan yani u siibtay u baxay faqaala nabiyu sala allahu aley wasalam nabigu wuxuu ihi uطlubuuh doonoo raadiya waqtuluuhu dila salamatu bnu akwac wuxuu yihi faqataltuhu waa dilay yani anaa dilay buu haddaan salamatu bnu akwac ahay fanafalanii salabahu wuxuu siyaade ii siiyey salabkiisii ama furkiisii ayuu isiiyey furkiisii ayuu isiiyey wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnaa faqaala wuxuu uhi man qatala rajul ninka ayaa dilay faqaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii kale la socotay ibnulakwac ay qatalahu ibnulakwac yani waxaa dilay ibnulakwac baa dilay faqaala wuxu uhi lahu salabuhu ajmac nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay furkiisa ayuu leeyahay furkiisaasoo dhammaystiran ayuu leeyahay furkiisuu leeyahay oo dhan aan waxba laga reebin labadan xadiis waxaa laga qaadanayaa marka eh, jihaadka gudihiisa la dilo ninkii gaalka ahaa shaqsiga dilay in la siinaayo furkiis ayaa xadiisku ku tusinaya haddaba culamadu waxay isweydiiyaan ma xukum caam oo sidiisa isga degsanba mise hadduu markaa imaamku yidhaahdo ama amiirku yidhaahdo ruuxi ruux dilaa furkiisuu leeyahay markuu shardiga noocaasa sheega ayuu yeelanayaa furka mise waa xukun muqararo mar walba uu iska yeelanayo ha shardiya ama yaanu shardin masaladaas culamada xoogaa waa isku khilaafaan bacdu ahlicilmi waxay ka dhigaan yacni marka amiirkii jihaadku sidaa yidhaahdo ama imaamku uu yidhaahdo ruuxii ruux dilaa furkiisuu leeyahay markaasuu yeelanayaa laakiin haddii kale ma yeelanayo culamada qaarkood yidhaahdeen waxay noqonaysaa haniimadii bay ka mid noqonaysa taasi waa qowl qowl kale wuxuu leeyahay may yani aslu sharci buu ku yeelanayaa iyadoo marka ishtiraadkaasi aanu jirin oo aan markaa warkaas marka hore aanu odhanba ayuu sidiisa u yeelanaya sida adharkiina insha allah waa inuu markaa ku yeelanayo biasli sharci imaamku ha yidhaahdo ama yaanu odhan man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatu falahu salabuh eh, laakiin waxa weye marlayba waa in furka la siiyaa shaqsigii dilay waxaa shardiya cidda furkaa qaadanaysa waa inay caddayn u keentaa inuu isagu dilay xadiidkana qaydkaasi waa ku sugantahay lahu calayhi bayina ee eh, haddii caddayn aan loo keenin furkii ma yeelanayo ka warran haddii dhowr shakhsi ay u kala dambeeyaan masalan ruux baa markaa markii hore yacni ruuxaan aad u dhaawacay markii dambena waxa weeye cid kalea nafta ka jartay waxay culammadu yidhaahdeen dilka rasmiga ah ruuxa markaa geystay baa la qiyaasayaa hadduu markaa hore dhaawac sahlan uu iska dhaawac ahaa haalibu danni ay ahayd inuu noolaanayo dabeedna markaa nin kale u yimaado uu dilo dee kaasaa markaa ijhaas kaleh oo yani waxaweyaan isagaa la ictibaarinaya haddii laakiin marka hore dhaawacu khatar ahaa amaba labaa wada wadaagay laakiin mid markaysa markaa eh, nabarku ku dhuftay uu halis gelinayay shaksigaa noloshiisa kaasaa furka la siinaya kan kale nafta haba kasii jaro isagoo iska khiiqle hadduu u yimaado nafta kasii jaro waxba fur yeelan maayo waxaana u daliila qisadii abijahal qisada ku saabsan abijahal laba saxaabi ayaa wadaagay dilka la dilayo markii hore oo seefta ku booday dabeedna dhulkay ugu tuureen iyadoo naf diiqi ku jirto bay ka tageen cabdullahi mascuud baa u yimi abujahaloo saa u yaallo aan isdhaqaajin karayn laakiin wax kala garanaya markaasuu liman ilghalaba abujahal baa odhanaya markaasuu lilaahi wa rasuulih markaasuu ilahay ma ku duleeyey markaasu haddii tolkii dilo miyaa la duleeyey markaasuu yacni doonay inuu kurka ka sii jaro markaasuu falow kayru akaarin qatalanii alla ciidan qoti ahayn inay disho jeclan lahaaya wuxuu ka santaagayaa yacnii beerale inay dilaan ansaartu dee waxay ahayn beeratay ahaayeen marka qolyaha beeratadaana dadka markaa waxawayn xoolaha yacni markaa nool dhaqda iyo way iska bidaan markaa dee sidii buu nafta uga sii jaray salabkii markay noqoto cabdullahi bin mascuud isagoo nafta ka sii jaray dee ma yeelan waayo ninkani dee geeri buu qarka u saarnaa marka cidda yacni waxa weeye dilkiisa dishay waa nimankii hore labadii ninee hore nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu eegay seefahooda inta seeftu dhiigga dhex gashay ayuu eegay kii seeftiisu aadka u gashay kaasuu salabka siiyey laakiin ammaantii waa wada ammaanay kilaakumaa qatala markay labadooda isku qabsadeen salabkii uma qaybin nebigu sala allahu alay wasalam laakiin wuxuu eegay wuxuu yihi seefihinna itusa seeftii xoogga u gashay ee dhiigga aadka u dhex gashay yacni ninkaasuu salabka siiyey laakiin xaggii ammaanta wuxuu ihi kilaakumaa qatala labadiinuba waa dishay marka taana waxaa laga qaadanayaa cidda yani waxa weeyaan ruuxa gaalka ah dilkiisa yani annasiib alawfar dheefta weyn markaysaa ku lahayd inuu salabka yeelanayo ruuxa kale haba dhaawacaba haddaanu markaa waxoon yani khatar aanu ku hayn nabarkiisaasi salabkii inaanu yeelanayn ayaa laga qaadanaya salabka uu lagu helayaa waa intii gaalku wuxuu wataa waxay u qaybsamaan wax lagu dagaalamayo oo hadday tahay warmo hadday tahay seefo hadday tahay gaashaamo yacni waxyaalaha markaa uu sitay ee qalab dagaal ah ee dagaal loogu talagalay ayuu noqonayaa salabku taasi waa bilaa khilaaf waxaa la wixii qalab dagaal ah ee uu sito inay salabkii noqonayso la siinayo waa laisla ogoliyo khilaaf kuma jiro waxyaalaha kiishadiisa ku sugan oo ama lacaga ama dahaba ashyaada noocaasoo kale ana waxay culammadu yidhahdeen salabkii noqon mayso lama siinayo iyadu haniimaday ka mid noqonaysaa haniimada ayay ka mid noqonaysaa laakiin wixii qalab dagaal ah ee isku dagaalamo ugu talagalay ashyaada noocaasuu salabku qaadanayaa ay noqonaysaa salabka la siinayaa ninka dilay waxay noqonaysaa ashyaadaas waxyaalaha kale xadiiska laga dariishanaya waxaa ka mid ah ninka gaalka ee gaalada u basaaska ah in la dilaayo ayaa xadiisku daliil u yahay waayo dee waxay ka mid tahay waa nooc dagaalkii ka mida inuu markaa cadowgii waxu basaasayo oo sirta muslimiinta iyo cadadkooda iyo meeshay degan yihiin iyo siday yihiin yacni u gudbinayaa iyada lafteeda dagaalkii ka mid a ah. marka waxay ka dhigantay dagaalkii inuu ku jiro marka horena dee waxa weye macsuumuddam maba ahaynba marka ninkan wuxuu ahaa nin basaasa oo gaal ahaa yacni saas weyi marka kaa in la dilaayo aan la daynayn ayaa laga qaadanayaa waayo cadowgii isu hogaaminayaa marka waa mid dagaalkii ku jira ka warran haddii markaa ruux muslima ay basaas ka soo dhigtaan oo ay soo dirtaan gaaladii oo uu gaaladii u basaasaayo arrinkaasina muxaqaq yahay ma la dili karaa mise lama dili karo kaa fuqahadu way isku khilaafaan afarta madhabood way ku kala qaybsan yihiin laba iyo laba yani kan la yskuma khilaafsanaa waayo kani wuxuu ahaa gaal buu ahaa ata nabiya sala allahu alay slam caynun min almushrikiin marka dee wax cisme ah marka maba lahaynba lakiin kan kale asalkiisu muslim buu ahaa marka gaaladii buu waxu basaasay labada qoloba waxay deliishadaan labada madaahibta isku khilaaftay mas'aladaas qisaaska muslimka ah labada qoloba waxay deliishadaan qisadii xaatib xaatib ibn abi baltaca dee war buu u gudbinayey gaaladii oo isku dayay inuu u gabadhii Eh, maka ka timi eh, marka waxa weeye madiine wax u soo doonatay kadibna laabatay banu warqaddaa usii dhiibay gabadhaasina waxay wax ka doonaysay reer bani hashim manayn islaamin waxaase dhibaataan heshay marka waxa weeye waagii hore dee xidhiirkii reer bani hashim ka dhexeeyey bay dee muquuno usoo doonatay inay wax siiyaan wixii la siin karay waa la siiyey markay noqonaysayba xaatib ibn abi baltaca uu u sii dhibay warqadda ah. wuxuu dabeedna yidhi gaaladii u geey qurayshi wakhtigaana ghaswadii alfatxi ghaswat alfatxi fatxu makka ayaa la doonayaa in loo soo baxo xilligaas oo qoladii quraysheed ballankii bay jebisay sulxulxudaybiya ballankii bay ka baxeen u jebiyeen marka dullaankaas in la in loo soo baxo la weeraro baa talagelku yahay warqaddii wuxuu ku qoray rasuulku sala allahu aleyh wasalam waa idin soo weerarayaa saasuu ku qoray qisada oo macruuf waa nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa u waxyooday wuxuu u sheegay in gabadha war loo dhiibay warqad loo dhiibay saxaabada qaarkood oo cali bin abi taalib ka mid yahay buu nebigu ka daba diray wuxuu yidhi ordoo socda meesha rawdatu khaakh la yidhaahdo taga waxaa kula kulmi doontaan gabar safara hataa mawdica ay kula kulmayaan buu nebigu sii sheegay calayhi salaatu wasalaam wa min dalaa'ili nubuwati waxay ka mid tahay waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaaya ayay ka mid tahay shay mustaqbali oo dhacaaya ayuu wuxuu sheegayaa wakhtigu markaa siduu u dhacaya meesha ku dhacaya rawdatu khaakh taga buuri makaanay garanayaan maka iyo madiina udhexaysa gabadh safaraa kula kulmaysaan warqad bay sidaaya kitaabkay sida ka soo qaadaan saxaabadii waxay ku dhaceen fardo meeshii way garanayaane meeshii bay ku tibbadeenoo qabteen meeshii markay tageen waxay arkeen gabadhii waxay idhahan keen warqaddaad sido kitaabkaad sida keen qoraalkaad sida keen way dafirtay waxay tidhi waxba ma way u hanjabeen waxay yidhaahdeen ama annagaa ku fatishayna oo dharka kaa siibayna oo ku baarayna ama adaa soo saaray markii saa loogu hanjabay waxay yeeshay inay soo saarto waqadii waxay kasoo saartay tidica timaheeday ka bixisay saxaabadii waa soo qaadeen warqaddii nebigay u keeneen calayhi salaatu wasalaam warqaddii baa la furay waxaa ku qoran xaatib ibnu abi baltaca ayay ka socotaa waxayna ku socotaa gaaladii qureysheed marka sirtii dagaalka duullaan ku soo maqan yahay baa warqaddu sheegaysa nebigu sala allahu aley wasalam xaatib wuxuu ku yidhi maa xamalaka calaa maa sanact maxaa kugu kelifay waxaad samaysay dabeedna wuxu uhi yaa rasuul allaahi saxaabadaada muhaajiriinta ah ee kale qaraabooyin bay ku leeyihiin maka maxastooda iyo xoolahooda u dhowraya oo u ilaalinaya anigu wax qaraabaa kuma lahay wuxuu ahaa nin reer yaman ah oo maka degan shaki aan diinta ka shakisanahay iyo noqosho diinta aan ka noqdayna sidan uma samayn waana garanaya ilaahay inuu rasuulkiisa iyo diintiisa u gargaaraya waa garanaya marka waxaan isidhi ha kugu dhowraan yacni arrinkaas mid shaki iga dhacay iyo ridda ka middii ka noqod iga dhacay iyo shaki diinta aan ka shakisanahay mid iga dhacayna ma ah iyo raalli ahaansho aan kufri ku raalli ahay mid iga dhacay ma ah. cumar bnu khataab waxaa buu yidhi dacnii adrib cunuqa haada almunaafiqi ya rasuul allah iddaa rasuulka ilaahayow munaafiqan aan qoorta ka jaray nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam qad sadaqakum run buu idiin sheegay cumar ibnu khataabna ilaa laba goor buu hadalkaa yidhi dacnii adrib cunuqa hada almunaafiq wuxuu yidhi nebigu calayhi asalaatu wasalaam inahu shahida badra wma yudrika ana allaha qad iطalaca cala ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad gafartu lakum xadiisku waa macruuf waa cajiiba say labada qoloba u daliishanayaan labada qoloba waxay u daliishanayaan qolada odhanaysa basaaska muslimba ha ahaadee waa la dilayaa oo in la dilaa bannaan jaasoosnimada uu la yimi aawadeed in loo dilaa bannaan waxay leeyihiin markii cumar uu yidhi dacnii adrib cunuqa haada almunaafiq nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu beder ka qayb galay marka warka ku saabsan dilka la dilaayo in waxa weeye dilkiisu bannaan yahay asaalatan laakiin kan hadda markaa wax u diidaa meesha yaallo oo markaa ka baajiya xukunkii tacsiirta ahaa saasay u deliishanayaan culamada qaarkood marka kaas waa mid culamada odhanaya lama dilaayo oo in la dilaa ma bannaana basaaska gaalkuunbaa la dili karaa laakiin kan kale cuquubo kale in lagu sameeyo ayaa furan haddii basaasnimadiisu sugnaato laakiin dilka la dilayaa isagu ma bannaana waxay cuskanayaan in xaatib ibnu abi baltaca nebigu aanu dilin calayhi asalaatu wasalaam taasay markaa waxaan cuskanayaan marka taas khilaaf baa ku jira saasayna markaa culammadu isugu khilaafsan yihiin labada qowlna waxa owleysan qowlka ku saabsan lama dili karo kaasaa labada fiican labada qowl ee masalada ku saabsan culamada odhanaysa waa la dilayaa maaha inay leeyihiin kufraa loo dilayaa waxay leeyihiin yani waxaa loo dilayaa waa cuquubo dil ah oo qof muslima markaa lagu fulinayo oo marka ashyaada ashyaada qaarkood baa cidda samaysa la yidhi dila man ataakum amrukum jamiicun calaa rajulin yuriidu an yufariqa jamaacatakum faqtuluuhu kaa'ina man kaan sida kaasoo kale loo dilayaa laleeyahay markaa waxn waa la dilayaa laakiin ma aha yani in markaa la odhanayo waa ku gaaloobaya afarta madhabood waxay yani yidhi eh, gaalnima ayuu markaa taa ugu dhacayaa eh, maynan arag culammada cidi kuma gaalaysiin laakiin xukunka tacsiirta ah ama cuquubada ah waxay leeyihiin culamada qaarkood waxaa looga baajiyey inuu yahay yani nin markaa beder ka qayb galay kufrigana bedernimadu ma baajinayso xad xuduudda ka mida cid beder ka qayb gashay ay ku dhacdo xadkii ma baashiso culammaduna waxay ku soo naqliyaan dee ijmaaca sida qaadi ciyaadba uu sheegaayo shuraax kalena ay tilmaamayaan xaafid ibn xajar wakhayruhuna soo naqlinayaan ijmaacaas ay ka soo xiganayaan yani qaadi ciyaad wakhayri waxay tilmaamayaan ruux bedri ihi oo beder ka qayb galay hadduu xad xuduudda ka mida la yimaado inaan xadkaa laga baajinayn bilijmaac ee xadka laga fulinayo arrin ku saabsan makfiraduna waxay ku saabsan tahay aakhiro laakiin xuduuddii inay ka baajinaysa ma aha shuraaxda axaadiistu si fiican bay u caddaynayaan ijmacna waa ku soo rarayan laakiin waxyaalaha tacsiirta ku saabsan dee bedernimada waa lagu baajin karaa wakada fadaa'il kale waa lagu baajin karaa markaysa waxaan yani tacsiir wixii ku saabsan aqiilu dawi lhayaati casaraatihim ka daaya oo ka saabiya ama ka yacni qalleeya dadka marka waxa weeye sharafta u saaxiibka ah dhacdhacooda marka waa wixii marka duuna alxaddi ah laakiin xadkii ruuxan baa shariif ahoo sharaf leh loogama daayo saas aawadeed ummadihii hore waxaa lagu halaagay qaarkood baabay ka mid ahay kaana idaa saraqa fiihim ashariifu tarakuu wa saraqa fiihim adaciifu aqaamuu calayhi alxadd marka xuduuddu iyadu kuma baaqato ruuxan baa sharaf leh laakiin wixii tacaasiir ku saabsan tacsiiro cuquubaadka xadka ka sokeeya waa lagu baajiyaa qofku marka inuu yahay qof markaa sharaf leh in qaladkiisa loo dhaafayo oo taa markaa lagu cafinayo noocaasoo kale yani waxa weye waa la yidhahdaa marka culamada wax odhanaya waxa weeye gaalnimadii baa looga baajiyey beder inuu ka qayb galay yani ma jiraan oo arrinkan baa gaalnimo ahaa yani markaa saas maaha waayo dee beder inuu ka qayb galay waa xasana min alxasanaat waa xasano xasanaadka ka mid a ah waa xasana cadiima xasanaadkao dhanna haddii gaalnimo ka dambaysa waa burisaa ya walow ashrakuu laxabita canhum ma kaanuu yacmaluun walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin xasanaadkao dhan noocay doonanba ha noqdaane ama bederoo laga qayb gala ha noqoto ama iimaanka ilaahay la rumeeyo ha noqoto ama marka xasanaadka kale ee faraa'id iyo sunanba leh ha noqoto kulluhaa waxa burinaya haddii gaalnimadu ka dambaysa gaalnimada burinaysa gaalnimada ayaa burinaysa waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun faulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya walaakhira marka waxa weeye taasi bedernimada ayaa maanic markaa ah kufriga iyadoo ku dhacay haddana markaa in yacni kufrigii lagu xukumo waxaa ka baajinaya beder inuu ka qayb galay lam yaqul bihi axad cid culammada ka midoo ah saa tidhi ma jiraan marka arrinka noocaasi waa arrin aan sax ahayn yacni gaalnimadu xasanaadkao dhan waa burinaysaa marka xasano aa la odhanaayo gaalnimadu ma burin karto iyadoo ka dambaysay xaqiiqatan u dhacday ee ma jirto waa jirtaa culammadu inay odhanayaan ruux beder ka qayb galay shay gaalnimo ah lama imanayo oo diinta kama noqonayaba bimacnaa waxaanu la imanayn mukafirka lagu gaaloobayaanu la imanayn oo samaynayn hadda maaragta waa in mukafirkii lagu xukumo ayaan dhacayn laakiin de waa dhici kartaa inay shay mukafira la yimaado ruux beder ka qayb galay isagoo ama ta'awul ula yimi ama garashola-aan ula yimi marka maanicu markaa ma noqonayo bederka e wuxuu noqonayaa ta'awulka sida qisadii qudaamatu ibnu madcuun qudaamatu bnu madcuun khamrigii waa xalaashaday bederna waa ka qayb galay bederna waa ka qayb galay laakiin gaalnimadii laguma xukumin waxaa loogu xukumi waayey inuu beder ka qayb galay maaha waxaa loogu xukumi waayey waa inuu ta'awulay saas aawadeed ayaa saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen oo cumar u soo jeediyeen in istitaabo lagu sameeyo oo toobad la weydiiyo hadday ka toobad keenaan oo ka soo noqdaan in xadka laga jaro xaddu shaaribi alkhamri waxay ta'awuleen aayaddii maa'ida laysa cala aladiina aamanuu camilu asaalixaati junaaxun fima tacimuu ida mataqaw wa aamanuu marka waxay yidhahdeen dadka iimaanka iyo taqwada la yimi dembi kuma qabaan hadday khamriga cabbaan waa ta'awul ya marka saxaabada qaarkood waxay usoo jeediyeen cumar bnu khadaab istatibhum toobad weydii hadday ka toobad keenaan xadkun ka jar xaddu shaarib alkhamri hadday ka toobad keeni waayaanna markaa riddo u dil saasay usoo jeediyeen sidaas ayay u soo jeediyeen cumarna waa ku waafaqay saxaabadii kalena wax khilaafaa ma jirin marka waxay tilmaameen saxaabadii hadday ku adkaystaan marka istitaabo lagu sameeyo oo xujada lagu oogo dabadeed in markaa waxaa la dilayo hadday ku adkaystaan in la dilayo hadday ku adkaysan waayaanna gaalnimadii in ka baaqanayso aan gaalnimadii lagu xukumay yani sidaas ayay markaa noqonaysa marka calaa kulli xaal masala ku saabsan basaaska marka muslimka ah ee gaalada u basaaska ah isaga khilaaf baa ku jira marka khilaafkana waa wejigiisa waa sheegnay can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaala bacasa rasuul lahi sala allahu alay wasalam sariyatan ila najdin cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi wuxuu diray rasuulku sala allahu aleyh wasalam sariyatan ciidan gaada abuu ah diray sariyadu waa in ciidanka ka mid a ah, waxaana sariyo loo yidhi sida badan wakhtiyada habeenkii iyo wakhtiyadaasoo kaley socdaan saasaa sariya loo yidhi marka haddii dee wax gaaladii ka mid a ah ay la kulmaan gaaladii lala dagaalamayo wax ka mid a ah hadday la kulmaan waa la dagaalamayaan haddii kalena warka gaalada iyoba keenayaan yani marka ayay soo sugayaanoo keenayaan marka waa qayb ciidanka ka mid a wuxuu u diray ilaa najdin xagga najdi buu u diray dhulkaa sare ee oogada abuu u diray fa kharajtu fiihaa haddaan ibnu cumar ahay waan markaa raacay oo waan yani ciidankaasaan la socday fa asabnaa ibilan waghanaman waxaanu hellay ibilan geel iyo waghanaman ari ayaanu hellay yani fur bay soo furteen fa balagat suhmaanunaa isnay cashara baciira waxay gaadhay suhmaanunaa saamiyadeedu nasiibka marka aanu helaynaa mid naga midiba isnay cashara baciira laba iyo toban tuldood ayay gaadhay mid walow naga midiba inuu qaato wa nafalanaa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalama baciiran baciiran nebigu wuxuu noogu siyaadiyey tuludtulud buu noogu daray tuludtulud ayuu noogu daray xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiska kale ka horreeyanu soo marnayna waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim xadiiska salamat bnu lakwac waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim marka xadiiskan wuxuu ku tusinayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam ciidankii uu diray inuu marka waxae soo dagaal galay marka dagaalkii dabeed wuxuu ku helay haniime iyo fur buu ku helaa ciidanka sariyada nebigu lama socdo kolleyba haddii waxa weeye ciidanka uu nebigu la socdo yacni ghazwa loo isticmaalaa ama ciidan marka waxaan yani yani waxaw sariye laguma itlaaqo laakiin haddaanu la socon oo ciidan marka kooban ay yihiin waxaa markaa la yidhaahdaa sariya la yidhahdaa marka saxaabada uu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam fur bay soo furteen haniime ah magaaladii ka soo furteen ay la dagaalamayeen marka geel badan iyo aribay soo heleen geel badan iyo ariba oo soo heleen markii ay qaybsadeen sidii haniimadaa loo qaybinaya haniimadana waxaa loo qaybiyaa shan madax baa laga dhigaa shan madax marka laga dhigo ayaa halshanaadka yani mid ka mida ah shantaa madax ayaa loo sii qaybinayaa shan meelood aayaddii suurat alanfaal baa sheegaysa yacni shanta aayadda lagu sheegay aayat alanfaal waaclamuu annamaa hanimtum ayaa la kala siinaya saami gaaro ilaahay looma gaar yeelay shanta aayaddaa lagu sheegaa loo kala qaybinaya afartii madaxee kale soo hadhay ciidanka muslimiinta ee jihaadka ka qayb galay ha ahaadaan kuwa baashiray ama ha ahaadaan kuwa rid'iga u ah ee waxaweeye difaaca uhay ku eeranayaan ama ha ahaadaan kuway markaa waxaan u dirteen yacni dalaa'ic iyo wax la mida u dirteen inay usoo ilaaleeyaan ciidanka oo calaa kulli xaal duulaanka ama dagaalka ka qayb galay ayaa loo qaybinaya arbacatu akhmaas waxaa loo qaybinayaa ciidankaasaa loo qaybinaya waxaana loogu qaybinayaa ciddii luga ku soconaysay waxaa la siinayaa saami saami ciddii faras markaa waxaan yani wadatay oo faras saarnayd faras ku dagaalamaysayna waxaa la siinayaa saddex saami saana xadiis baa ku soo arooray saa in loo siinayo saddexda saami waxaa loo siinayaa yani mid faraska in lagu xanaaneeyaa loogu talagala labada saamiye kalena ninkaa dee yeelanaya xadiis kaloo soo aroray waa jiraa inuu markaa waxa weeye kii caga ku socorayay inuu yeelay saami kii fariskaana laba saami inuu yeelay kaasina waa jiraa laakiin culammadu waxay yidhahdeen kan kalu waafaqayaa waayo ninkan dagaalka ku dagaalamaya faraska waa ka nafci badan yahay ninkan lugaha ku dagaalamaya waa ka dheeraynaya waa ka dee waxa weeyaan khatarsan yahay ninkan faraska ku dagaalamaya nafci badan marka culammada qaarkood xadiiska labada saami sheegaya qaateen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen yacni kii saamigii marka waxaan yani loogu talagalay faraska in lagu xanaaneeyo ayaan lagu darin oo isaga marka waxaa laga reebay bidaliil xadiiska kale sida kale ku soo arooray kulli xaal markay qaybsadeen waxay heleen xoolo fara badan bay heleen mid walba waxa weye labiyo toban tuldood baa la siiyey baciir waxaa caana in awrka la yidhaahdo laakiin asaalatan luqada carbeed waxaa lagu isticmaali jiray u neef geela tulud ama ha ahaado awr ha ahaado ama hal ha ahaado marka eh, labiyo toban geela ayuu u heleen rasuulkuna sala allahu alay sl markii dambe wuxuu ugu daray yacni marka tulutulud geela ayuu ugu daray taasna waxaa laga qaataa haniimada marka loo qaybiyo cidda mujaahidiinta ah ee jihaadaysay ee dagaalkaa ku jirtay in ziyaado la siin karaa laga qaadanaya oo nebigu wuxuu siiyey hadda tulutulud ayuu siiyey tulutuluddaama waxaa looga darayaa yacni inta iyaga asalkooda ah mise way siyaado ka dheeraada bimacnaa arbacatu akhmaaska loogu talagalay ee loo qaybinaayo miyaa loogaga darayaa mise wax ka baxsan baa looga darayaayo nebigu sala allahu aleyh wasalam khumuska khumusu khumuska shan meelood meel ahaantii shan meelood meel ahaanteed oo haddana shan meelood loo soo qaybiyey meel ahaanteed bimacnaa marka laysku dhufto shan shan lagu dhuftay waa shan iyo labaatan haniimada la helay shan iyo labaatan madax marka loo qaybiyo madax baa nebiga ku beegmaya calayhi salaatu wasalaam madaxiisu ugaga daraya uu ka siinaya marka labada weji waxaa fiican markaa in aan la odhan intii iyaga loo qaybin lahaa baa siyaadadan qaarkood loo burinayaa markaas waxay noqonaysaa kuwii kaleda inay ka go-an tahay haddii la yidhaahdo arbacatu akhmaaska yani shan meelood marka loo qaybiyo khaniimadii arbacatu akhmaas afar madax oo shantaa ka mid a ah. mujaahidiintii baa loo qaybinaya jihaadkaa ka qayb gashay haddii la yidhaahdo tan marka iyaga loo qaybinayaa loo kala burinayaa mid ka mida waxa loo siyaadiyey ka kale inay ka go'antaa ka dhalanays ka kale inay ka go'antaa ka dhalanays marka intii ka hadhay iyaga aan loo qaybin lahayn in loogaga siyaadinayo ayaa saxiixa si aan qaarkood naqsi uga iman qismigooda qismigooda aan ugu iman nuqsaan aynu ugu iman ta kale haddii loo wada siyaadinayo marka hore haddii loo qaybinayo iyo markan haddii loogaga daro yaga maxaa farqiga udhexeeya marka waxa weye intii ka hari lahayd ayaa la doonayaa markaysaga in looga siyaadiyo macnaha laga tilmaamayaa wejiga fiicani waa saas wey waxaa laga qaadanayaa ciidanka sariyada ah ciidan weynaha kale ee marka hadhow ay u soo noqonayaan markay guryaha yimaadaan inaan khaniimadii la qaybsanayn ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya ciddii wax soo khaniimaysatay in waxa weeye hadduu imaamku maslaxo u arko inuu u siyaadin karo ayaa laga qaadanaya wuxuuna sheikhu tilmaamay laba siyood baa mid ahaan la samaynaya ama khumuskaa looga siyaadinayaa ama asalka khaniimadaa looga siyaadinaya wuxuu yidhi marka waxaa looga siyaadinaya marka hore wuxuu u badiyey in khumuska looga siyaadinayo sida shaarixu tilmaamaya saas laakiin bacdi culamada ka mid waxay u arkaan in asalka khaniimada looga siyaadinayo laakiin muctamadku calaa kulli xaal waa qowlka hore weeye qowlka hore ayaa muctamad ah saasaa saxiixa can cabdilaahi bni cumar radia allahu canhuma can inabiy sala allahu aleyh wasalam qala ida jamaca allahu alawaliina walaaakhiriina yurfacu likulli ghaadirin liwaa'un fayuqaalu hadihi ghadratu fulaan ibni fulaan nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam idaa jamaca allaahu markuu alawaliina waalaakhiriin dadkii hore iyo dadka dambeba maalinta qiyaame markuu soo wada kulmiyo yurfacu likulli kaadirin yurfacu waxaa loo kor yeelayaa oo sare loogu qaadayaa likulli kaadirin mid kastoo ballan buriyey liwaaun calan baa loo yeelayaa sare loogu qaadaya calan baa loo taagaya fa yuqaalu waxaa la odhanayaa haadihi tani ghadratu fulaan ibni fulaan waa ballanburintii hebel oo ina hebel ahi uu ballanka buriyey weeyaan xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey waxaana xadiisku tilmaamayaa ballamada inaan la burin oo ballanka laga bixin oo wax khiyaamo la yidhaahdo aan lala iman yacnii wixii cuhuud ah wixii ballanqaad ah ballamada in la ilaaliyaa laga qaadanaya oo ballamada aan la burin oo ballanburintu waa arrin xaaraanaan bannaanayn qadrigana culammadu waxay yidhaahdeen sidoo ibnu cabdilbarba tilmaamay waxa weeyaan waa in cid ammaan la siiyo oo marka ciddaa la nabadgeliyo dabadeed haddana lagaga baxo oo la dilo walqadru an yu'ammana suma yuqtal wa hada xaraamun bilijmaac cid gaaladii ka mida ammaan la siinaya ammaankii marka la siiya haddana la dilayaa lagaga baxaya ahlucilmigu markay ka hadlayaan arrinka ku saabsan ammaan bixinta waxay yidhaahdeen waa wax kasta oo ruuxa ammaanka la siinaya ama gaalku uu fahmaayo in ammaan la siiyey shardi maaha in la tasriixiyo la caddeeyo oo lagu yidhaahdo qad ammantuk ama qad ammannaak waa ku nabadgelinay ammaan baad haysataa taas iyadee shardi maaha ee wax kasta oo uu fahmi karo in ammaan la siiyey waxay noqonaysaa bay yidhahaan culammadu ammaan bixin waxaase ha noqoto odhah ha noqoto tilmaan waxay noqonaysaa bay ammaan bixin alimaam axmed ibnu xambal wuxuu ihi kullu maa dannahu alcilju amaanan fahuwa amaan wax kastoo gaalku u maleeyo ciljiga waxaa loo isticmaalaa waa gaalka cajamiga ah wax kastoo gaalku u maleeyo ammaan bixin inay tahay ammaan bay noqonaysa waxay ka cabireen culammada qaarkood ibnu cabdilbar wakhayruh waxaa u malaynayaa ammaanka in la siiyey odhaa ha noqoto ama tilmaan ha noqoto wax loo tilmaamayo ama khayrkeed ha noqoto waxay noqonaysaa ammaan ayay noqonaysaa ibnu taymiya wuxuu odhanayaa sunnadu waxay ku dareerto ku socotay anna shubhata alamaani ka xaqiiqatii ammaanka shubhadiisu inay la mid tahay xaqiiqadiis xaqiiqadiisa inay la mid tahay masalan ishaara loo sameeyey tilmaantii loo sameeyey wuxuu u qaatay in ammaan la siiyey loogama sa jeedin waxay ahlucilmigu qaatibatan yidhaahdeen waxay noqonaysaa ammaan in wax la yeelana ma banaano haddii la dilana waxay noqonaysaa adri adri bay noqonaysaa waxay ka cabireen ishaara cid loo sameeyo loo tilmaamay tilmaan wuxuu u fahmay gaalkii in ammaan la siiyey loogamana jeedin ammaan waxay noqonaysaa ammaan bixin bay noqonaysaa cillii sheekha la yidhaahdee maalikiyada ka mid wuxuu cabbiraa haddii gaalada iyagoo arkaya musxaf la kala furo gacanta la saaro sida wax ku dhaaranayoo kale afaynay garaneen lagula hadlo ya wallaahi waa idin laynaynaa wallaahi waa idin laynaynaa kitaabkiina gacantaa la saara waxay u qaateen waa idin daynaynaa in la dilaa ma yani halka ay gaadhsiinayaan liish wuxuu ka mid ahaa min culamaai almaalikiya ayuu ka mid ahaa kutubo fiqigana waa marka qaacidaday ku wareegaysaa waa maxay waa sidii axmed ibnu xambal uu sheegay kullu maa dannahu alcilju amaanan fahuwa amaan wax kastuu u fahmo ama u maleeyo in ammaan la siiyey waxay noqonaysaa ammaan in la siiyey in wax la yeelana markaa ma banaano qaacidadu waa taas hadhow haddii markaa la dilo waxay noqonaysaa in waxa weeye ammaankii lagaga baxay ishkaal baa haddaba la soo aroorin karaa ishkaalkaasi waxay tahay ninkii la odhan jiray kacb bnu ashraf mucaamala ayay saxaabadii la samaynayeen amarna waxay ku qabeen in la dilo maxamed ibnu maslama oo asxaabu mucaamalay la samaynayo daahirka mucaamalada wuxuu u fahmi karaa inaan dil loo socon ee ay tahay marka waxa wayaan ammaan haddana waa la dilay wax ballanburin ahna lagama soo qaadin marka taas maxaa lagaga jawaabayaa sheekhulislaam ibnu taymiya ayaa ka jawaabaya waxaanu odhanayaa ninkaasi isagu wuxuu ahaa nin marka waxa weeye nebiga sala allahu aleyh wasalam dhibaateeyey oo aflagaadeeyey oo caayey marka dilka la dilayaa wuxuu ahaa xaddun min alxuduud xadkana ma baajiyo ammaan iyo wax kale toonna ma baajiyaan marka xad bay ahayd dilka la dilayaa waayo isagaa ballankii buriyey oo isagoo markaa ku jira cahdi ayuu ballanfur sameeyey si cad oo sariixaanu u sameeyey ballanburintana culamadu waxay yidhaahdeen laba siyood baa loo kala qaadaa marna qofka amaaraad baa laga arkaa wa imaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa waa haddaanu si cad u burin ee amaaraad ay ka muuqdaan inuu damacsan yahay ballanka inuu buriyo kaas wuxuu u baahan yahay nabdi ballanka waa in lagu tuuraa oo layahay maanta laga bilaabo ballan inooma dhexeeyo waxa markaa lama yeeli karo ilaa nabdigaa la sameeyo ilaa ballankiisa lagu tuuro waa marka wax ballanburin inay tahay mooye si kale aan aqbali karin waa markayna ka dhicin ee amaaraadun ay ka muuqdaan ifafaale ku tusinaya inuu ballankii doonayo inuu ka baxo marka wuxuu u baahan yahay kaasi nabdi ballanka in lagu tuuro u baahan yahay laakiin hadduu la yimaado maa laa yaxtamilu ilaa naqda alcahdi waxaan aqbali karin mooyaane ballanka inuu buriyey sida marka waxa weeye colaad iyo marka waxa weeyaan yani abaabul dagaal inuu cid la soo galay ninkan kacb ibn ashraf gaaladii qureysheedii qolyaha intuu u tegi u yihi ka soo kaca annaguna hoostaan idinka caawinaynaa diyaar baan idin nahay idinkuna duulaanka dabadda ka soo qaada soo tirtirsinayey gabayadu tirinayey yaani waxa weye nebigu caayayoo dhaleecaynayey kullu daalik u marka ballankii si cad buu uga baxay afya adeb ciidamada uu soo abaabulaayo ee uu soo tirtirsinayo iyo gabayada uu tirinayo nebiga sala allahu aleyh wasalam ku aflagaadaynayo laa yaxtamilu ilaa naqda alcahdi mar hadday sidaas sariix u tahay laa yaxtaaj ilaa nabd mar haddii ballanburintu sidaa u caddahay in ballankiisa lagu tuuro waxba uma baahna waayo wuxuu la yimi waxaan aqbali karin mooyaane ballanburin cayda uu nebiga caayaya calayhi salaatu wasalaam ee aflagaadaynayaana waa kasii xag jirta waa kasii daranta waa arrin kasii daran saas aawadeed ballankiisii horena waa buray hadduu qofku markaas sidaa ku kacayana yacni waxa weeye nebiga cayda uu caayaayo xadkeedu waa dil xuduuddana sideedaba ma baajiyo yacni ballan iyo wax la midi ma baajiyaan ballan iyo wax la midi ma baajinayaan marka suurada caynkaasa sidaasaynay markaa u ishkaal gelinayn mas'aladan oo aynay marka uga hor imanayn waa culammadu markay sheegayaan waxyaalaha baabkan oo kale ay soo arooriyaan waxaa ka mid a xadiiskii mughiira mughiiratu bnu shucba radia allahu canhu ardaah waxaa dhacday isagoo markaa aan muslim ahayn ee gaal ah ayaa waxay israaceen niman markaa waxaa gaalaa waxay u tageen boqorkii masar waxbay u doonteen xooluu soo siiyey xoolihii markuu soo siiyey ayaa waxa dhacday nimankiina wuu dilay xoolihiina isagaa qaatay xaggan iyo madiinaba isaga soo kaca waa islaama xoolihiina waa wataa nimankii saaxiibadii ahaana waa laayey xadiiska wuxuu ku sugan yahay bukhaariga iyo abu daawuudkiiba ku jiraa iyo fii saxiixi albukhaari nabigu calayhi asalaatu wasalaam waxau yidhi ama alislaamu fanaqbalhu mink wa ama almaalu falaa xaajata lana bihi islaamnimada waa kaa aqbalaynaa laakiin maalkan wax dana uma lihin yani maalkaa shaqo kuma lihin baa macnuhu dhacay abu daawuudku wuxuu kordhinayaa riwaayada abu daawuud uu soo wariyey sunankiisa wa ama almaalu fa inahu khadrun maalku waa ballanburin wax ku saabsan maalkaadna wadataa waa wax xaaje aan uma lihin shuraaxdu markay xadiiskaa sharxayaan waxay tilmaamayaan ah, maalkani siduu qadriga ku noqday waxa weeyaan nimankan waxay ahaayeen rafiiq socdaal iyo safar bay ku wada jireen daahirka xaalkooda ay safarkaa ku wada jiraan ayaa waxay ka dhigan tahay macna alamaan inay ammaan isi siiyeen bay ka dhigan tahay ammaan inay isi siiyeen bay ka dhigan tahay lianna arufqata yastaxibuuna cala alamaana waayo jamaca safarka ahi waxay ku wada safraan ammaano ay is-aaminayaan ayay ku wada safraan dadka socdaalkii dee dagaal kuma wada jiraan marka socdaalka ay ku wada jiraan ayaa waxay tahay oo ka dhigan tahay qariino ammaan bay ka dhigan tahay xaafid ibnu xajar waa ku sheegaya fatxubaariga cayni waa ku sheegaya cumdatulqaariga saaxibu cawnilmacbuud wuxuu ku sheegaya sharxiisa abi daawuudka cawnilmacbuudka shawkaani nel awtaarku ku soo naqrinayaa kulligood waxay tilmaamayaan sidaas wada socodka safarka lagu wada jiro ayaa waxay ka dhigan tahay in ammaan laysi siiyey ka dhigan tahay walow yaan laguba dhawaaqinba walow yaan laguba dhawaaqinba nebiguna waa kaa sheegay inay khadri tahay xataa mushrikilcarab taasoo kale inay khadri tahay way yaqaaneen saas aawadeed sulxu xudaybiya markuu dhacay curwat bnu mascuud athaqafi ninka la odhan jiray waa kii nebiga sala allahu aleyh wasalam la hadlay intuu u yimi la hadlay isagoo la hadlaya ayaa mala gacantiisa ayuu markaa nebiga ku taabtay dabeedna ninbaa saa markaa ugu dhuftay xoogaa markaa waxaan yacni wejigiisu aanu saani u muuqanayn oo yidhi ka daa gacantaada xun nebiga ka daa calayhi asalaatu wassalaam markaasuu ninkan waa kuma markaasaa l waa mukiiratu bnu shucba markaasuu dee uu yidhi marka khadradaadii aad ballanburinta samaysay baan ku jiray markaasaa saa igu samaynaysaa wuxuu ka cabiray khadra inay tahay ballanburin marka khulaasadu waxay tahay ballanburintu shareecada markaa mid ku bannaan ma ahaa ammaanbixintana culammadu waxay yidhaahdeen wax kastoo loo fahmo inay ammaanbixin tahay ammaanbixin bay noqonaysaa shardina ma aha ka ammaanka bixinaya inuu uga jeeday ammaanbixin ee eh, haddii marka aanu xataa uga jeedin oo loo fahmo inay ammaanbixin tahay ammaanbixin baa laga soo qaadayaa marka calan baa loo taagayaa maalinta qiyaame markaasaa loodhanaya hadii kadratu fulaan ibni fulaan waxay caddaynaysaa inay marka arrin xaaraana tahay inay bannaanayn waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxa weeye dadka loogu abtirinayo aabayaashood maalinta qiyaame warka iska faafo odhanaya dadka aakhire waxaa loogu yeedhayaa hooyooyinkood oo inay hiblaayow baa la odhanayaa axaadiista saxiixa kani ka mid yahay wuxuu caddaynayaa in wax jira aynay ahayn in aabayaashood loogu abtirinaayo ayay markaa u daliil tahay xadiiskani u daliil yahay waa yahay can cabdilaahi bni cumara radia allaahu canhuma ana imra'atan wujidat fii bacdi maghaazi nabiy sala allahu alay slam maqtuula cabdulaahi bni cumar waxa uu sheegay in gabadh wujidat la helay fii bacdi maghaazi nabiy sala allahu aleyh wasalam duulaanadii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo dagaaladii nebiga qaar ka mida ayaa waxaa dhexdeeda lagu helay gabadh la dilay ana imra'atan wujidat fii bacdi maghaazi nabiy sala allah alay slm maqtuulatan xaal la dilay ayaa la helay ama wujidat waa la ogaaday fii bacdi maghaazi nabiy sala allahu alay slam maqtuulatan in la dilay baa la ogaaday laakiin wejiga horaa fiican in wejada ay tahay tii isaabada ahayd tii musaadafada iyo liqaaga ahayd marka maqtuulatan xaal laga dhigaayo fa ankara nabiyu sala allahu alay qatla anisaai wasibyaan faankara nabiyu sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu diidey qatla anisaai wasibyaan dumarka in la dilo iyo wasibyaani carruurta in la dilo ayuu diiday oo reebay oo wuxuu yidhi markaa dilina yani caruurta gaalada iyo dumarka gaalada hallaynina ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim shareecada islaamka waxaa lagu yaqaannaa dadka xoogga ah ee dagaalamaya ee ay suuragal tahay inay dagaalamaan ama ficlanba dagaalamaya ayaa la yidhahdaa la dagaalamaa waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum saas aawadeed dadkaan dagaalka ku jirin ama sha'nigooda aanu dagaal ahayn lama laynayo acsaaroroo kale inaan la dilayn raahibka sawmacadiisa iskaga jira halkaa iskaga cibaadaysanaya isagu wuxuu ictiqaadsan yahay qaba ku cibaadaysanaya yaan dagaal iyo siyaasad ku jirin hadilinaa la yidhi sida riwaayaadka qaarkood ay sheegayaan ma qaarkood ay ku soo aroortay raahibka hadilina ka markaa curyaanka hadilina yacni kuwa ama curyaaniinta ah ama kuwa indhahala ama kuwa waxa weeye markaa aan dagaalkii waxba kaga jirin ee markaa waxaweyan iska ah yani waxaweye dadka ka baxsan umuurahaas dumarka iyo caruurtu caadatan haaliban ma dagaalamaan marka iyagana ha dilinaa la yidhi xadiiskan baa sheegaya riwaayo imaam axmed soo wariyey waxay sheegaysaa nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu arkay dagaaladiisii qaarkood buu wuxuu arkay gabadh la dilay markaasuu reebay in dumarka la laayo waxaanuu yidhi maa kaanat haadihi lituqaatil tani may ahayn mid doonaysa inay dagaalanto oo bimacnaa noocan oo kale ma dagaalamaan markaasuu reebay in la dilo dumarka marka inaan la dilayn baa laga qaadanaya ahlucilmiga qaarkood waxay soo naqliyeen ijmaac oo waxay yidhaahdeen culammadu waxay ku ijmaaceen odayga gaboobay aan marka waxaan yani eh, iska dhulyaalka ah ama iska raqayada ah inaan markaa la dilayn qof dumarana aan la dilayn raahib markaa iska cibaadaysanayo oo cibaadadiisaa iska qaabilsanoo aan dagaal iyo wax la mida ku jirin inaan la dilayn ka curyaankaa inaan la dilayn ka indhahala inaan la dilayn intaa midnaba mar haddaynay dagaalkii soo gelin lama dilayo laakiin hadday dagaalamaan dilkoodu wuxuu noqonayaa mid bannaan durayd ibnu sima ninkii la odhan jiray wuxuu ahaa oday gaboobay oo boqol iyo labaatan jir ah haddana ghaswadii ghaswati xunayn waa lagu dilay isagu nin timar hayay ma ahayn laakiin talada waa telinayey waa laga diidaye dagaalka wuxuu ugu jiray ra'yi ahaan iyo tala ahaan buu ugu jiray nin dhallinyaro ah ayaa reerka hogaaminaya horboodayey qoladii hawaazin wuxuu sameeyey inuu yidhi cidiyayna maqnaan dumarka iyo caruurta iyo xoolaha waxaba waa kaxaynaynaa farantaynu geynaynaa kulli hadday xoolo tahay hadday dumar iyo maato tahay maatada iyo xoolahaba waa kaxaynaynaa farantaanu geynaynaa barkadaa buuli may waxba reebi maayo waa wadageynayaa buuli maxaad uga jeedaa buuli waxaan uga jeedaa buu yidhi inaan markaa cidina ayna cararin oo qofku uu garto wax ka dambeeya inaanu jirin war tale maaha buuhi taas nin hadduu jabo waxba ma celiyaan marka ka oo maatada iyo markaa xoolaha meel fog haynoo joogaan wuu ka diidi dabeedna wuu calaacala laytanii fiiha jadac ahubu fiiha wa adaac calaacal ya inaanu tala hayna waa arka markii dambe waa la dilay nebigu ma odhan calayhi salaatu wasalaam maxaa u disheen waayo culammadu waxay dhahaan dagaalku wuxuu u qaybsamaa yani mid gacanta iyo mid afka ah ninkana ra'yigiisa iyo marka waxan codkiisu ku dagaalamay marka hadday saa tahay waa la dilaya dumarkii laftoodu hadday muusanaabayaan bay yidhahaan culammadu waxay la mid tahay inay hubsitaan oo dagaalamayaan oo waxlaynayaan hadday dumarkii dagaalamaan imaa bilyadi wa imaa billisaan af yo addinkay ha ku dagaalantee xaalka noocaasa dilkeedu wuxuu noqonayaa mid bannaan ahlucilmigu saas yadaa bay yidhaahdeen wax khilaafi kuma sugnamaya xaaladdaas wax khilaafii kuma sugna bay yidhahdeen waa yahay markaa dumarka gaalada iyo waxa weeye caruurta gaalada dilkoodii haddayna dagaalamin saasayna u bannaanayn waxaa jirta ka waran haddii markaa tabyiid la samaynaayo oo gaaladii baa wax lagu ridayaa waxaa lagu ridayaana wuxuu ku dhacayaa dumarkii iyo maatadii waxbuu kaga dhacayaan yacni maatadii gaalada hadday dumar tahay iyo hadday carruur tahayba waxbay kaga dhacayaan xaalka caynkaasa ka warrama ahlucilmigu waxay yidhahdeen mar haddii aan iyaga loola qasdin oo wixii markaa gaalada dagaalamaysa lagu ridaayey uu dumarkii gaalada ahaa iyo carruurtii gaalada uu sidaa ugu dhacaayo iyadaan markaa loo qasdin iyaga in lagu dhufanayo dhibi kuma sugna yidhahdeen waxaana u daliila xadiiska sacbu ibnu jahaama oo bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen su'ila rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam can ahli lbeyti min almushrikiina yubayatuuna fayusaabu min daraarihim wa nisaa'ihim faqaala hum minhum nebiga waxaa la su'aalay calayhi asalaatu wasalaam qolo guri u saaxiiba oo gaala ah oo habeen la mirayo dabeedna wixii lagu ridaayey ayaa dumarkoodii iyo carruurtoodii wax ka midana ku dhacay nebigu wuxuu tilmaamay inayna dhib lahayn hum minhum ma odhan waa qalad yaanu ku dhicin lama odhan laakiin mar haddaan loola qasdin oo wixii markaa ragga gaalada ee dagaalamaya lagu waday ay ku dhacday biduuni qasdin dumarkoodii caruurtoodii xaalka caynkaasa wax dhibaati kuma sugnaa wax dhibaati kuma sugnaa ka warran hadday gaashaan ka dhigtaan oo ku gabbadaan maatadooda markay ogaadeen gaaladii inaanay muslimiintu dumarka gaalada ah iyo caruurta gaalada ah inaynay laynaynin ee bimacnaa dadka xarbiyiintii ay leeyihiin ee u sugnaaday bay ogaadeen daadna intay soo kaxaysteen baabay ka dhigteen gabbood xaaladda caynkaasa ka warran waxayna doonayaan sidaas inay ku dagaalamaan oo hadday doonaan hore u socdaan oo muslimiintii ay weeraraan ahlucilmigu waxay yidhahdeen taasi baajin mayso dagaalkii lala dagaalamaayo inta la awoodi karo waa la yska ilaalinayaa in iyaga markaa lagu dhufto loola qasdi maayo laakiin dagaalkii loo joojin maayo dumarkoodii gaalada ahaa inay ku soo gabbadaan ama carruurtoodii ay ku soo gabbadaan oo ay isku dhex jiraan midu waxa weeye jihaadkii u baaqanayo oo dagaalka looga joojinayo ma aha xataa meeshay deggan yihiin ee ciidamadoodii ay ku urursadeen hadday markaas soo dhex gashadaan maatadoodii oo ay markaa gabbood ka dhiganayaan furashadii meesha la furanayay mid loo baajinayo ma aha laakiin inta la kari karo waa layska ilaalinaya taxaashi baa laga samaynaya oo iyaga caynan loola qasdi maayo dumarkaa iyo caruurtaa gaalada ah laakiin hadday ku dhacdo dhib ma leho xadiiskii sacbi ibnu jasaamaa loo deliishanaya hum minhum bacdu ahlicilmi baa tan markayna weerarka ahayn le ha laga daayo waayo daruuro kalifaysaa ma jirto ilaaba ilaa meeshan mawdican ay ku sugan yihiin ama dhufayskan ama markaysa marka waxaan yani magaaladan in gaaladii laga furto beledkoodii ah magaaladan ama dhufayskan dhulkoodii ah in laga furtaa daruura kuma sugnaa sidaas aawadeed yani waa laga daynaya marka hadday dumarkii carruurtii ku gabadeen bacdi baa sidaa yidhi laakiin qowlkaasi markaa saxiix ma aha jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin dhibi kuma sugna bay leeyihiin dhibi kuma sugna waxayna u deliishanayaan xadiiska aynu soo marnay ee sacb bnu jasaama su'ila rasuul lahi sala allahu alay wasalam can ahli lbeyti min almushrikiina yubayatuuna fa yusaabu min daraarihim wa nisaa'ihim qaala hum minhum mana kale saaray nebigu sala allahu alay wasalam ma weerar bay yihiin mise iyagaa la weerarayaa miduu kala farqiyey ma aha masale kale culammadu ka warramaan waa jirtaa ka warran hadday muslimiin ay qafaasheen gaaladu ku gabbato oo gabbood ka dhigato waxaa loo yaqaano casrigan duruuc bashariya yacanii diricyo aadami ah bini aadam ah duruuc bashariya laga cabbiraa yacnii dad bay markaa gaaladii qabsadeen muslimiintii ka mida dabeedna waxay ka dhigteen gaashaan oo kaley ka dhigteen xabadday isaga dhigayaan weerarkiina waxay ku soo wadaan muslimiinta inay soo weerarayaan tan noocaasa jamaahiiru ahlilcilmi waxay yidhaahdeen inta la awoodi karo waa layska ilaalinayaa oo iyaga caynan loola qasdi maayo inta la kari karo xasaba almustataac laakiin miduu dagaalku u baaqanayo ma aha waayo kuwan gabboodka laga dhigtay ilaaba ilaa waa qaar la dilaayo oo gacmaheenna haddaynaan ku dilin bay yidhaahdeen iyagaa gaaladu dilayaa kollayba ma daynayaan marka tursigani waxa weeyaan kuwan gaashaanka laga dhigtay kollayba waa qaar la laynayo mafsado badanna waa ka imanaysaa meeshoo dee gaaladii waxay soo weerarayaan muslimiintii marka haddii la yidhaahdo si aan markaa muslimiinta la qafaashay loo dilin xabadii aan lagu ridin de bilaadkii islaamka saasay ku wada qabsanayaan marka fasaad weyn baa ka imanaya marka jamaahiiru ahlicilmi waxay leeyihiin waa bannaantay xaaladda caynkaasa laakiin intaa la kari karaa la yska ilaalinaya bacdii culammada ka mid waxaabay yidhahdeen khilaaf ma leh laakiin kolley khilaaf waa jiraa alimaamu nawowina kitaabkiisa rawdatu aalibiin khilaafka waa soo naqlinayaan wuxuu tilmaamaya masalada khilaaf inuu ku sugan yahay xataa shaaficiyada laftooda isku khilaafsan yihiin ayuu markaa tilmaamaya jiska tobnaad ayuu kaga hadlaa masalada noocaas ah wuxuu sheegayaa khilaaf aad u daran inuu ku sugan yahay calaa kulli xaal jamaahiirta culammadu saas ayay tilmaameen culamada odhanaya khilaaf male waxaa ka mida ah ibnu taymiya ibaa ka mida ah daa'ifo kaloo la mida ibnu taymiya iyo qurtubi saasay tilmaamayaan xaalka ka waran gaalada la weeraraayo hadday markaa ka dhigtaan muslimiintaa gaashaan ka dhigtaan ay isku daafacayaan weerar hadda ma aho ma soo qaadin weerarka laakiin magaaladii laga furan lahaa ama dhufayskii laga furan lahaa gaalada beledkii gaalada ka mid ahaa ayay waxay la galeen oo ku gabbanayaan muslimiinay qafaasheen taas iyada ka warrama taa culammadu waxay leeyihiin jamaahiirta culammadu ma bannaana in wax lagu tuuro ama wax la yeelaa ma bannaana mar haddaynay hadda gaaladii weerar ahayn ee ay markaa waxa weeye yihiin qaar markaa halkooda difaac kaga jira daruuro kalifaysaa ilaaba ilaa ma jirto waxaanay u deliishadeen aayadda suuratulfatxi ku sugan hm aladiina kafaruu wasaduukum can almasjid alxaraami walhadya mackuufan an yabluga maxillah walowlaa rijaalu mu'minuuna wanisaa'u mu'minaatu lam taclamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum macaratun bigayri cilm liyudkhila allahu fii raxmatihi man yashaa low tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima low tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima marka aayadda waxaa laga qaadanayaa bay yidhahdeen maadaama ilaahay sheegay inuu muslimiinta ka celiyey cadowgooda gaalada ah ee maka ku sugnaa in la laayo oo ay la dagaalamaan muslimiintao wax ku tuuraan waxaa looga dabbaaloo looga celiyey si mu'miniinta ku dhex suganee mustadcafiinta aan wax u gaadhin taasaa loo baajiyey waxaana aayadda lagu sheegay inay ka imanayso macarro culamada qaar waxay ceeb baa ka imanaysa qaarna waxay yidhaahdeen yacni dhib baa ka imanaysa oo dhibta waxay ku fasireen tafsiirkeeda waa laysku khilaafay bacdi ku fasiray dhibta waxaa looga jeedaa dembi qaar ku fasiray waxaa looga jeedaa yacni diye iyo kafaaro ama ku fasiray kafaaro aqwaal baa ku sugan aqwaal ayaa ku sugan asalka macaraduna asaalatan waxay ahayd cadhaday ahayd marka waxaa laga tilmaamaya in haddii ay dili lahaayeen macara ka iman lahayd fatusiibakum minhum macaratun bikayri cilmi kolay culammada badankood waxay leeyihiin dembi in looga jeedo haddii aynay mar ogeyn aynay u qasdin waa arrin baciid ah laakiin waxyaalaha kale inay ka imanayaan bay markaa ku xambaarayaan calaa kulli xaal taasay waxay ka qaateen jamaahiirta culammadu oo ay ka mid yihiin saddexda madhabood maalikiye iyo shaaficiye xanaabila ay ka mid yihiin in gaaladii haddii ay gaashaan ka dhigato dad muslimiinta ka mida weerarna markaa aynay ahayne beledkoodii ay joogaan iyo dhufaysyadoodii iyo magaalooyinkoodii ay ku jiraan inaan waxba la yeelayn si aan muslimiintaa wax ugu dhicin xurmada dhiigga muslimiinta la dhowrayo daraaddeed ayay saas u yidhahdeen qolyaha xanafiyada la yidhaahda ayaa waxay yidhahdeen may jihaadku u baaqan maayo waa lagu wadayaa ahlu ra'yigaasaa yidhi laakiin labada qowl waxa saxiixa qowlka jumhuurka culammada ay yidhaahdeen ayaa saxiix ah aayadduna daliil bay u tahay aayadduna daliil ayay u tahay masaaisha aynu ka hadlayna waxay ku saabsan tahay masaaisha hore waxay ku saabsan tahay dumarka iyo caruurta waa dumar iyo caruur gaalo ah oo gaaladii xarbiyiinta u sugnaaday oo iyaguna xukman gaalo xarbiyiina inay yihiin ku xukuman waayo tabac bay u yihiin waxa waxaa ah, casrigan dadka qaarkood inay fatwoodeen oo yidhaahdeen qadiyadii aljazaa'ir markay jirtay qadiyatu jazaa'ir inqaad nimankii loodhan jiray ku kaceen ayaa waxay qaar fatwoodeen eh, caruurta iyo dumarka in marka waxa la layn karo waxay u jeedaan yacni ciidamada marka waxa weeye jazaa'ir iyo dadka marka waxaweyn yani taabica u ahe markaysa markaa iyaga raacsan caruurtooda iyo dumarkooda in la layn karo baa bacdi fatwoodeen dumarkaiyo carruurta ay leeyihiin waa la layn karaana waa dad marka waxa asalkoodii muslimiin ay yihiin oo asalkii islaamnimo u sugan yihiin waxay ku tusinaysaa sida yani waxa weeye inxiraafka u batay bay ku tusinaysaa alimaamu shaafici markuu ka hadlayo masalada ku saabsan xadiiska sacb bnu jahaama kitaabkiisa alrisaala wuxuu odhanayaa laba ammaan baa jiraan yubayatuuna fayusaabu min daraarihim wanisaa'ihim nisaa'ihim sacbu bnu jasaama yacni ammaankii iimaanka may lahayn buu yidhi oo dad ahluliimaana may ahayn dumarkan iyo carruurtani marka ammaankii iimaanka may lahayn ammaankii daartana may lahayn oo daartay ku nool yihiin waa daaru xarb iyagu naf ahaantooda iyo daat ahaantooda ammaankii iimaankana may lahayn daaru ahliliimaanna ammaankeedii may lahayn labadii ammaanba way ka baxsanaayeen saas aawadeed baa la yidhi hum minhum laakiin ciddii labadaa ammaan mid ahaan haysataa dee dilkeeda bannaanaan maayo xadiiskanna kuma degayn naxw haada wuxuu ku sheegayaa kitaabkiisa alrisaala ayuu ku tilmaamaya waayahay masaaishan marka la weeraraya gaalada waxaa shardi ah inay dacwadi gaadhaa shardi ah iyagoo khafle iskaga sugan oo aan horeba diinta loogu yeedhin oo aan kaba warqabin in layskaga bilaabo ma aha laakiin hore hadday dacwadii u gaadhay oo hore loogu yeedhay oo ay diintii diideen mar labaad in loo yeedhaa sunna weeye waajib maaha maxaa u daliila intaasba waxaa u daliila xadiiska imaam axmed uu soo wariyey musnadkiisa maa qaatala rasuul lahi sala allahu alay wasalam qawman qatu ilaa dacaahum xadiis haabita nebigu sala allahu aleyh wasalam qolo lama dagaalamin ilaa uu u yeedhay oo islaamnimada ugu yeedhay dabadeed mooye ka hor lama dagaalamin saas aawadeed waxay culammadu ka qaataan addacwa inay dacwo gaadhay oo diinta loogu yeedhay oo ay diideen inay tahay lagama maarmaan marka waajib inay tahay addacwa qabla alqitaal haddii hore loogu yeedhay marka dambe ee lala dagaalamayo haddana in haddana mar labaad loo yeedhaa waajib ma ahay waa sunne waajib inaynay ahaynna waxaa u daliila xadiiska markaa saxiixa ghaara rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam calaa bani lmustaliqi wahum gaaruun nebigu sala allahu aleyh wasalam reer bani mustaliq wuxuu weeraray iyagoo khafle iskaga sugan oo yasquuna mawaashiyahum xoolahooda iska waraabsanaya marka dacwo labaad oo mar labaad dib loogu yeedhay qabla alqitaal inaynay dhicin bay ku tusinaysaa taasina waxay caddaynaysaa inaynay waajib ahayn in mar labaad loo yeedhaa inay sunno tahayna waxaa u daliila xadiiskii cali bni abi taalib waxaa kaloo u daliila in mar labaad in loo yeedhaa inay sunno tahay xadiiskii yacni sheegayey cadowgaaga mushrikiinta markaad yacni saaxadooda tagto yani u yeedh oo markaa saddexdan doorransiiye xadiiskii cali bn abi aalib ku saabsanaa arrinkiisa khaybar ee sahl ibnu sacdin asaacidi soo wariyey saxiixa ku sugnaa bukhaariyo muslim min xadiisi sahl ibni sacdin asaacidi iyadoo reer khaybar nebigu la dagaalamayey ayuu wuxuui la uctiyanna raayata hadan rajulan yuxibu allaha warasuulah wa yuxibuhu allah warasuuluh haddana dacwaa la amray marka dacwadii waajibka ayd horay u dhacday tan dambe waxay culammadu yidhaahdeen waxay ahayd sunne ay can anas bni malikin radia allahu canhu ana cabdaraxmaan bna cawfin wazubayr bna alcawaami shakaya alqamla ilaa rasuuli sala allahu alay wasalam anas ibnu malik wuxuu sheegay cabdiraxmaan ibni cawf iyo zubayr ibni cawaam shakaya alqamla ilaa rasuuli illahi sala allahu alay wasalam ama shakawaa alqamla ilaa rasuuli lahi sala allahu alay wasalam shakaa yashkuu hadday tahay waa shakawa shakaa yashkii hadday tahayna waa shakaya maxaana jirta ashyaada qaarkood ayaa labadaba markaa ay jiraan waaw iyo ya'ba waxay uga cawdeen nebiga sala allahu alay wasalam injir bay uga cawdeen injir bay rasuulka sala allahu alay wasalam uga cawdeen fii ghazaatin lahumaa yacnii duulaan u sugnaaday waxaa loo jeeda ay ka qayb galeen gudihiisay nebiga sala allahu alay slam u cawdeen oo yidhaahdeen markaa waxa weeye bahashaasaana cunays riwaayadka qaarkood waxaa ku soo aroortay yacni xigka yani isxoqis ay isxoqayaan oo xasaasiyada ay leeyihiin bay nebiga uga cawdeen calayhi salaatu wasalaam marka waxaa lagu xambaarayaa labada riwaayo inan isdiidayn oo ta injirta sheegaysaa ay tahay min qabiili sabab yacni xasaasiyadda waxaa u sababay injirta laakiin xasaasiyad baa ku kacday waxay u cawdeen rasuulka sala allahu alay slam fii ghazaatin lahuma farakhasa lahuma fii qumus alxariir farakhasa lahumaa waa u ruqseeyey nebigu sala allahu alay wasalam waa u banneeyey waa u idmay fii qumus alxariir qamiisyo xariira ayuu u fasaxay oo nebigu u ogolaaday wa ra'aytuhu calayhimaa anas wuxuu yidhi waan arkay xariirtiioo calayhimaa korkooda ku sugan baan arkay buuhi riwaaya intaa kordhisay xadiiskana waxaa soo wariyey asalkiisa bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey saynu ku soo aragnay kitaabu libaas raggu inay xidhaan uma bannaana xariirta noole xaggii ka ahaatay oo duudatulqazi laga sameeyey alxariiru xayawaani xariirta asalka ah inay raggu xidhaan ama wixii labi inay xidhaan uma bannaana axaadiis baana diidaysa aynu soo aragnay taasi waa xukunka asalkee guud xadiiskan haddaba laga qaadanaya haddii dadka qaarkood xanuun ku sugan yahay xanuunkaana shay bannaanoo markaa wax ka taraya aan la garanayn ama aanu haynin oo xiriirtan inuu xidhaa ay ka anfacayso inay u bannaan tahay xariirtan inay xidhaan haddii waxa weeye qofkii xanuunsanayo xanuunkaana xariirtani wax ka tarayso wax kale uu kaga maarmoo ka anfacayana aanu haynin inuu xariirtaa xidhaa inay u bannaan tahay baa laga qaadanaya culammada qaarkood qaacido guud baabay ka qaataan xadiiskan iyo adilo la mid midoo waxay yidhaahdaan waxyaalaha saddu daraa'ic loo xarimay waxaa loo banneeyaa lilxaaja haddii shaygu tahay taxriimkeedu lisaddi dariica waddada mafsada keenaysa in la awdaayo nooca hadduu taxriimku yahay in maqsuud lidaatihi aanu ahayn daatadiisa mid loo qasdayo oo loo xarimay aanu ahayn ee inuu dariico iyo sabab wax kale u yahay aawadeed loo xaaraantinimeeyey xaajadu ku bannaanaadaa baahi loo baahdo ayaa bannaynaysa marka oo kale way u deliishadeen qaacidada caynkaasna waxaa sheegaa culammada xanaabilada ayaa sheegaa laakiin suurooyinka ku soo aroray mas'aladaas waa wax kooban saas aawoodee qaacido guudo xukunkeedu wada sidaa yahay in laga dhigo waxaa ka fiican in la yidhaahdo intay ku soo aroortaa loo xafidayaa wejigaasaa fiican masalan waxay u deliishanayaan xadiiskan iyo dumarkii maadaama la diiday in la eego oo waxa weeye markaa indhaha lala raaco ayaa haddana waxa soo arooray dee marka uu ninkii guur ka doonaayo inuu markaa gabadhii eegi karo undur ilayha yani nadarkiibaa markaa la ogolaaday marka waa min baabi sadi dariica markii hore nadarka eegista marka ay eegayaan yacni raggu dumarka ay eegayaan markii hore waxaa loo xarrimay oo loo diiday waddada mafsada keenaysa in la awdayo dee markii xaaja ku jirtay meeshana waxay noqotay mid la baneeyey marka cala kulli xaal masaa'isha soo aroortay in sida loo xafidaa fiican aan xukum caama laga qaado bacdu ahlicilmi waxay yidhahaan xukunkani wuxuu ku gaar yahay zubayr iyo cabdiraxmaan oo cid kale hadday arrinkii oo kale maanta ku dhaco xariirtii ma xidhanayaan laakiin sida saxiixa ee jamaahiiru ahlicilmi ay mareen waxay tahay sida yagaba ay ugu bannaanaatay ayaa dadka kalena ay ugu bannaananaysaa hadday marka cudurdaarkii oo kale yagana marka uu la soo kulmo marka wax ashkhaastooda ku gaara ma aha ee xaaladdaasoo kale ciddii ku sugan ayay marka u bannaantay marka taana saas weeye waxaa kaloo laga qaadanayaa tadaawiga in laisdaweeyaa inay marka tahay mid bannaan ayaa laga qaadanayaa waayo labadan saxaabi waa laba saxaabi oo min afaadil asaxaaba ka mid ah waa min alcasharati almubashiriina biljanna tobankii jannada loogu bushaareeye saxaabada ugu fadliga badnaa bay ku jiraan haddana ma odhan nebigu sala allahu aleyh wasalam idinku waxaa tihiin dad fadli badane dee iska sabra ya tadaawigu wuxuu yahay arrin mashruuca weeye fatadaawow cibaad allahi walaa tadaawow bixaraam marka qowlka odhanaya